والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى ولما كان أمر القبلة وشأنها عظيما وطأ الله سبحانه قبلها أمر النسخ وقدرته عليه su-aalkaan maana ku joogay walamaa kaana amru lqiblati qiblada amarkeedu markuu noqday washa-anuha xaalkeedu cadiiman mid weyn wada'a allah alla wuxuu u gogol dhigay qablahaa qabla alqiblati wa taxwiiliha amran nasfi buu rabbi ka hadlay maadaama qibladu bedelideedu ay arrin weyn tahay oo dadku qaarkood aysan aqbali karin ama maskaxooda ay ku culus tahay ilaahay wuxuu guballig oga dhigay ama hordhac ama arar amran naskhi nasakha xukunkiisa ilaahay inuu xaq u leeyahay inuu wax naskho wax bedelo axkaamta kala bedelo awoodda rabbi subxana wa tacala inuu leeyahay iyo wa qudratahu ilaahay kariduu karo caleyhi cala annaskhi waanahu subxaanahu watacaala yaati inuu la imanayo bikhayrin wax ka wanaagsan min almansuuqi kii la masakhay xuunkiree la bedelay mid ka ajir badan ama ka fudud ayib ama ha ka adkaada xagga fadliga iyo xikmadooda ka xoog badan aw milahu bikhayrin min almansuuqi aw milihi ama mid isaga lamida shay lamida maa nansakh min aayat aw nusiha naati bikhayri minha aw miliha uma caqaba rabbi wuxuu dabadhigay dalika arrinkaa nasakha ah bitawbiikhi canaan liman tacanat ruuxu ku madaxa adkaada rasuula اllahi sal اllah alيه wasalam walam yanqad aan u hogaansamin lahu subana wuxuu kaloo ilaahay subxaanaه wa tacaala canaantay oo markaas u hanjabay u goodiyey axadkii nabiga ku madax adkaada xaggana u hogaansami waaya uma intaa kadib ayadii qur-aanka ee maanansakh laga soo bilow ilaa suuratu ilaa muxuua sayaquul juska la dhaafo oo laga gaaro aayat اlqitaal walaa taquul man yuqtalu aayadahaasuu sheeku macnahood khulaasaynaya oo marka uusan lafdigii sheegaynin laakiin macnihii aayadda ayuu taabanaya sheekhu uma dakara subxaanahu wa wuxuu sheegay bacdaw bacda amri naskhi ikhtilaafa alyahuudi waannasaara nasaari inay ismaan dhaafeen oo isku khilaafeen oo isku dhaceen washaata bacdihim iyo barhkoodin ay ku qireen calaa bacdin barka kale annahum laysuu calaa shay وqاaلت الyhوuد laysat النasاaرى عlى شhayء وqاaلت النasاaرى laysat yahuudu عlى شhay waxadara ilahay wuxuu ka digay oga digay cibaadahu muminiin addoomihiisa muminiinta rumeeye min muwaafaqatihi muwaafaqaة الyahuudi والنasاarى qolyaha iyagu ismaan dhaafay ee istagfiirinhaya ee isbaadiyeynaya ee iskhilaafsan xaggana sheeganaya inay wada ahlu xaq yihiin inaan lagu dayalin oo mxuu ahaay aan la waafaqin iyo watibaaci ahwaaihim naftooda waxay doontay in la raacaa looga digo muslimiinta fiifiican ayb walaa tatabic ahwaahum baa nabiga lagu soo celceliyey uma dakara wuxuu sheegay kufrahum kufra alyahuudi wanasaara buu ilaahay sheegay iyo wa shirkahum bihi ilahay inuu u shariig inay mushrikiin yihiin allana ugu shariig yeelaan ayuu nabigu markaa ilaahay sheegay subxaana wa tacaala wa qowlihim wa qowlahum buu rabbi sheegay ay yidhahdeen ina lahu walada iyo in ay sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ilmo leeyahay ubad leeyahay ciyaadan billaah subxaanahu wa tacaala ilaahay sarayntii ama hufnaantii sarayntii camaa yaquuluuna waxay leeyihiin uu ka sarreey kana hufan yahay culuwan sarrayn kabiiran weyn uma ahbara wuxuu sheegay ana lahu lmashriqa ilaahay inuu bari leeyahay walilaahi almashriqu waalmaqrib fainamaa tuwalluu fatafa wajhu llah iyo galbeed iyo bariba allah iska leh haddii bari laydiin jeediyo haddii galbeed laydiin jeediyo haddii waqooyi laydiin diro xukumka iyo maamulka iyo bedelidda alla weynaa iska leh subxaanaه wa tacaala waaynamaa yuwalii cibaaduhu wujuuhahum faama wajh اllah wuxuu kaloo sheegay fainamaa tuwaluu faama wajh اllah waaynamaa meel alla meeshii yuwali ay jeediyaan cibaaduhu ilahay addoomiyiisa susuuban wujuuhahum wejigooda ay u jeediyaan oo qiblo ka dhigtaan faama meeshaa loo jeestay wajh اllah ay qiblat اllah bay salaf badan ku fasireen qowlka labaadna faama wajh llah ay cilm اllah ilaahi subxaanaه wa tacaala waa mawjuudu fii kuli makaanin bicilmihi meel kasta rabbi subxaanahu wa tacaala waa joogaa bicilmihi uu ku joogaa ayb wax ka qarsoon ma jiro ama bidaati اlcaliya facala carshi istawa wa huwa alwaasic اlcaliim annaga sheekh cumar wuxuu leeyahay haddii la fainamaa tuwaluu fatama wajh llah soo tawiil ma aha haddii qiblo lagu fasiro tawiil kasta annagu ma diidno khalad baana hawshaa laga fahmay tawiilka aan aqbalana shuruud buu leeya atawiilu idaa kaana mujmacan uu yahay mujmac hadduu yahay ama uu nas iyo daliil leeyahay waa aqbalaa laakiin midka taxriifka ayaan diidannahay kullu tawiil mar aqbalo kullu tawiil lama radino haddaan nahay muxuu ahaaye dadku u naseeb sheegta asunna wasalaf saalix ayaa kan daliilkiis waa ijmacu salafi saalix ayib in qiblat loo jeedo muran kama qabaan kulligood kulligood muran kama qabaan inamanba waxay leeyiin qiblatullahi waxaa kaloo lamid ah cilmullahina waa noqon karaa cilmullahina waa noqon ilahi subxana wa tacaala meel kasta cilmigiisu ku joogaa ama daatu alcaliya fa cala carshi istawa ninkan karna waa kaafir billahi alcadiim xalaalu dami walmaal laa yudfanu fii maqaabir almuslimiin sida waxaa xukumay asalaf asaalix ayib aad waxaa u faahfaashay alimaam dahabi fii kitaabkiisa alrbaciin fii sifaati rabi اlcaalamiin fatwadii dheerayd ee wuxuu soo guuriyay alimaam ibnu khusayma markaasuu weliba feermeeyey oo aad u difaacay waa sidaa iyada wey caamay miskiina in loo cudurdaaro tawiil maqbuulo loogu cudurdaama taqliid baan jeedaa saaiqe laakiin